tusiiyey ilaa maa qalaba calaa riixihi aw طacmihi aw lowni laakiin ijmaaca ayaa xujada culus ee arrintaasi ay leedahay ay tahay hadday biyuhu ay yar yihiin najaasada labaynu u kala qaadnay wax aan ishu qabanaynin iyo tu ishu qabanayso tii aanay ishu qabanayn waynu sheegnay tii ishu ay qabanaysay fain kaanat imajaazatu mima yudrikuhu arf labaynu iyadana usii kala qaadayna fain kaanat maytatan laysa laha damun saailu fafiihi qowlaan ay fafi lmaai qowlaan anahu najis waanahu ahuur haddii najaasadan biyaha ku dhacda biyahan qulataynka ka yar ay tahay najaase ishu ay qabanayso waxaynu eegaynaa waxaan biyaha ku dhacee nijaasta ihi ma bakti bilaa dhiigaba mise waa wax kale hadduu wax aan baktigaa bilaa dhiiggaa ahayn uu yahay kaadi baa ku dhacday saxaraa ku dhacday bakti dhiig leh sida neef oo kale ku baktiyey baa ku dhacay ama jiilba jiilka maarata sida dhiig buu leeyahay kaasi nijaas buu noqonayaa qowla waaxida fi lmadhab waxaana u xujaa xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiid ibni cumar fi sunan aarbaca fi sunan اlarbac ida kaana almaau qulatayn lam yaxmil اlkhabaث wa fii lafdi lam yanjus hadday biyuhu qulatayn gaadhaan nijaasta ma xambaaraan mafhuumkiisu waxa weeye haddii aanay qulatayn gaadhin nijaasada way xambaarayaan qulataynkii iyo kheyruqulataynkii markaa xadiidku wuu kala duway waxay ku kala duwanaan karaan markaa waxay tahay uun inuu kani nijaasoobayo biyaha yar ay nijaasoobayaan iyagoon isbedelin ilaa hadday isbedelaan nijaasadii isla bedelaan kuwii w kuwii badnaaba way nijaasoobaya marka farqi udhaxaynayaa ma jirayo hadii kuwan la yidhaahdo iyaguna isbedel unbay ku nijaasoobayaani kuma nijaasoobayaan bimujaradi wuquuci najaasa waxaa kale oo loo daliishaday xadiidkii saxiixeynka ku jiray ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yagmis yadahu fi linaai xataa yagsilaha alaaa faina axadakum laa yadri ayna baatat yadahu mutafaqu calayh wlafdu limuslim haddii midkiin uu hurdada ka soo kaco gacantiisa yaanu biyaha dhex gelinin ilaa uu saddex goor gacantiisii maydho maxaa yeelay midkiin ma garanayo meel ay gacantiisu ku bariday waxaa markaa ay yidhaahdeen culammadu macnaha meesha ku jiraa waxa weeye waxaa dhici karaysa gacantaadii inay najaasa martay laakiin dee najaasadii ay tahay mid aan hadda muuqan ila hadday muuqato waadaad arki lahaydoo umaad baahateen faina aadakum laa faina axadakum laa yadin najaasa inay martay laakiin najaasadii hadda wax raada aanay kulahay baa dhici karta deetna markaad biyihii geliso dee ay nijaasoobayaan haddaanay biyuhu ku nijaasoobeyn laynooma diideen bayha oo in laynoo diido lana gacantaa gelinin iyadoo gacantii waxba yeelay biyihii aan waxbaba yeelin xataa hadday najaasaleedahay haddaanay waxba yeelaynin ha gelinina laynama yidhaahdeen marka iyaduna waa daliil labaadoo arrintan waa cuska haddii Eh, ay hadaba tahay najaasadan ku dhacday bakti bilaa sida duqsi ku dhintay oo kale baranbaro darxi iyo waxa la midka ah, ee bilaa dhiigga ah waxaa loo jeedaa waxa markii isagoo nool qeyb laga jeexo aan dhiig ka soo yaacay dii isagoo nool wax laga jeexo qayb laga gooyo xayawaankii aanu dhiig ka soo yaacayn baa loola jeeda markaa de waa waxyaalaha xasharaadka yaryar ayaa meesha soo gelaya wasakada ayaa khilaaf ku jira iyadu xayawaanka bilaa dhiigga abaa mise dhiig bay leedahay waxay rajaxalyadana kuwaa bilaa dhiigga oo ay wax maarata dhiigga aan naflahayn oo aada u yar ayay yeelanaysa laakiin dhiig la sheego ma yeelanaysa bay yidhahdeen oo saa'id oo dareera iyadana markaa waxay raacinayaan xayawaanka bilaa dhiigga laakiin waxyaalihii kale jiirkii iyo wixii kasii waaweynaa iyo kuwaas dee iyagu dhiig iyo xataa rayi kuwaas waa kuwa dhiigga lahaa iyagu kuwaa bilaa dhiigga ah, laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay diksigii hadduu ku dhex baktiyo sharaabkii ama biyihii wuu nijaasaynaya sababtuna waa maxay dee waa bakti baktiguna waa nijaas waa bakti baktiguna waa nijaas nijaasi haddii ay biyo yar ku dhacdana waa qiyaaski waxay la mid tahay nijaasaadkii kale wax lagaga soo reebaa ma jirta buu leey sidii dhibicda biy kaadida u nijaasaynaysay ayay xabadda duqsiga ah ama barabarada ihina ee ku dhex baktidaana ay u nijaasaynaysaa buu leey kaasi markaa waa qiyaaskii de saairu nijaasaat wax lagaga soo reebo mahayna buu leey ka kale waa kii muctamadka ahaaye wuxuu leeyahy taa waa laga soo reebaya oo iyadu ma nijaasaynayso waa mustafne waa la soo reebay maxaa loo soo reebay xadiidkii saxiixeynka saxiixulbukhaariga ku jiray nabigu calayhi الsalaatu wasalaam u lahaa idaa waqaca adubaabu fii sharaabi axadikum falyagmishu fii lafdin falyamqulhu haddii midkii sharaabkiisa uu diqsi ku dhaco ha qusiyo abu daawuud baa wuxuu kordhiyey Eh, bukhaariga ku jirtay faina fii axadi janaaxayhi daaan wa fi laakhari shifaa abu daawuud baa la gaar ahaa wainahu yataqii bijanaaxihi aladii fiihi da labadiisa baad midna dawaa ku jirta midna cudur baa ku jira markaa quusi markuu ku dhexdho waa hadii la quusiyana sida badan ku dhimanayaada markaad quusiso maxaa u soo u baktiyaya marka fi laalib uu dhimanayo de hadduu nijaasaynayo quusiyada inama idhaahdeen ilan waxau laynaga ilaalinayaa cudurkaa laynaga dawada raaciyaa laleeyahay soo ma kol hadii wixiiba aan la cabayna la daadinayo wixiiba nijaas noqonayo maxay macno samaynaysaa in la quusiyo marka xadiidkaas ayaa eh, tambiihiisu yaanu yani lafdigiisu tusin laakiin tambiih ama imaa buu ku tusinaya oo yani waxa weeyaan mulaa mulaazim bay ka noqonaysaa in aanu wixii nijaasaynaynin ayaa lusuumkiisu noqonay laazimkiisu uu noqonay kaasaa markaa muctamid cibaarada musanifka ayaynu markaa akhriyaynaa baabulmiyah buu yihi qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yihi waanzalnaa min asamaai maaan tahuuraa waxaanu xagga sare ka soo di'innay biyo wax daahiriya tahuur waa wax maxaa tusinaya in macnaha tahuur ay tahay wax daahirinayo ee aanay ahayn wax daahira ila waa facuule miyaanay noqonayn ay daahiran fii nafsihi oo ismi maaragtay siqatubaalago oo tahara un laga keenay daharana dee daahiroobay bay ahayd markaa in ay mutahir tahay maxaa tusinaya waxaa tusinaya xadiidkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam ee sunanta ku jiray su-ila rasul sl can inaa narkabu lbaxra afa natawadau bimaai lbaxri biyaha badda ma ku nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay huwa aahuuru maauhu alxilu maytatuhu ahuur markaa macnaheedu maaha daahirka iska ahun isagu ilan ma ku nabiga la weydiiyey hadduu yidhi u waa biyo daahira ee aanu odhanin waa biyo wax daahirinaya su-aashii kamu jawaabay ila waxaa la weydiinayey mana dahirayaa biyahan badu marka waxaa hadalka nebigu uu jawaab u noqonayaa su la weydiiyey marka tahuurka lagu fasiro bimacnaa almuahir ay huwa almuahiru maauhu waa ka biyihiisu wax daahirinaya ee ku weysaysta markaa noqonaysa ma maaan ahuura waa biyo wax daahiriya halkaa marka waxaa laga qaatay in ay biyihii wax aahirinayaanoo wixii ahaaro u baahna ay biyihii aahirinayaan waxyaalihii kale taa laguma sifay marka laga soo reebo ciiddii dee iyaduna xaalad gaara ayaa sharcigu uu taa isagoo asaciid اayibu طahuuru اmuslimi wain lam yajid ilmaa cashara siniin marka idaa lam yajid ilmaa oo markaanu biyaha helin ayay markaa eh, ahuur noqonayaanoo bimacnaa mubiix sida inoo iman doonto laa yajuusu ma banaano rafculxadai xada in la kor yeelo walaa isaalat najasi najaasana la suuliyo ilaa bilmaai mulaq biyo mulaqa mooyaane xada lama rafciyo ilaa bilmaai mulaq biyaha magaca biyo wata maaulmulaq saasaa loola jeeda ee aan wax kale loo raacinayna waa biyo la odhanayo biyahaasunbaa lagu weysan qaadan karaa ama janaaba lagaga maydhan karaa waanzalnaa min asamaai maaan ahuuran baa u daliila oo biyihii ahuur baa lagu sifeeyey waxyaalihii kale laguma sifay marka haddii la yihahdo waxyaalihii kale waa lagu ahaaro qaadanaya de waxay noqonaysaan in loo baahdo nas sheega nas sheegana ma hayno waxaa kaloo u daliila ijmaaca oo in aan janaabada lagaga maydhanaynin sidoo kale lagu weyse qaadanaynin wixii biyo mulaqa aan ahayn iyadoo biyo mulaqihii ay yaallaan waa ijmaaco waa laisku waafaqsan oo khilaaf kama taagan haddii la waayo ayay xanafiyadu khilaaf keeneen nabiidka timirta biyaha lagu eh, dhex daayee deetana ay ku milmeen ay timirtii ku milanta ma lagu weysaysanaya ayay xanafiyadu khilaaf geliyaan oo riwaayad abu xaniife laga soo wariyey waa maxaaba ah yidhahdaanba uu ka noqdee ayaa sheegaysa intaa lagu weysaysan kara markaan biyo la helin laakiin haddii biyo la haysto waxaa magaca biyo wata inaan wax kale lagu weyse qaadan karin waaba ijmac markaa ijmaacii ayaa qaybtaa hore u deli walaa isaalatu najasi najaase in markaa lagu zuuliyaana iyaduna ma banaana ilaa bilmaai mulaqio iyadana dee waanzalnaa min asamaai maaan ahuran sidii markii hore loogu daliishaday iyadana waa loogu daliishan waxaa kale oo loo daliishanayaa qiyaasan calaa rafci اlxada bijaamici ana kula minhumaa طahaarat sharciya waxaa looga qiyaas qaadanaya isaalatu najaska rafculxadakii lagu ijmaacsanaa waxaa leeyahay labadan mid waliba waa طahaaro sharci haddii tan la yidhi biyo mulaqa unbaa lagu isticmaali karaa dee tan kalena waa la mid farqi uma dhaxayna wahuwa biyihii mulaqaabu inoo tacriifiy wuxu maa nazla min asamaai wa wixii cirka ka yimid ka soo daay aw nabaca min alardi ama dhulka ka soo maaxay calaa ayi sifatin kaana qaab alla qaabku doonaha ka noqdo min asli khilqati asalkii abuurkiisa qaabkii loo abuuray siduu doon markasiduu doonaba ha noqdee sidaa uu noqonayo oo min asli khilqati khilqadiisa markaa asalkeedii ama kaaminta bayaaniya ayaynu ka dhigaynaayo sifada uu noqonayo de waa inay tahay sifadii markaa aslkhilqiisi ama biyo macaan ha noqdaan ama biyo dhanaan ha noqdaan mar haddii sidii biyahaasi loo abuuray ay yihiin magaca biyana ay wataan oo aan wax kale la raacin waaan waa maay waa biyo haddaad mararka qaarkood waa biyihii badda waa biyihii webiga waa la odhanaya lakin haddii qofku waa maay waa biyo uu yidhaahdo dee la odhanaya xaqiiqadiisii baad ka warantay oo lama odhanayo ruu kamaad sheegin marka kuwa noocaasa weeyaan kuwa lagu weysaysanayaa maa nazla min asamaa nabaca min alardi tacriifkaas sheekhu uu ka bixiyey waa waa la qabsan oo de waxaa la yidhi calaa ayi sifatin kaana min asli khilqati biyihii yaraayee najaasadu ku dhacay ee aan isbedelin wamaa nazla min asamaai aw nabaca min alardi calaa ayi sifatin kaana min asli khilqati ilan ismay bedelin waxa loox iska bedelay ma jiraan biyihii l nijaasadu ku dhacday haddana waa najisoo de biyo la isticmaalaya ma aha marka almaaulmutlaq tacriifka uu ku tacriifiyey ma fiicna baadhi oo ishkaalkaasaa ku soo arooraya biyaha qaliilka ah ee nijaasadu ay ku dhacday asalkii khilqadooday weli baaqi ku yihiin hadana maa mulaqa ma ah de waa maa najis marka inuu ku tacriifiya ahayd bay idhaahdeen maa yaqacu calayhi ismu maain bilaa qeyd waa waxa magaca biyo wata ee aan u baahnayn bilaa qaydku markaa waa weeye yani qayd lamaba sheegi kara maaha uma baahno baahi uma qabo si xaqiiqadiisa looga waramo in wa lag maarata wax lagu sii daro waa biyo intaasaa markaa warbixintiisu ay ku egta wtukrahu ahaaraةu bimaain qusida ilaa tashmiisihi wa tukrahu waa la karaahiyeystaa aahaaratu ku ahaaro qaadasho bimaain biyo lagu ahaaro qaato qusida ilaa tashmiisihi loo qastay oo lagu talagalay in qoraxda loo dhigo biyihii mushamaska ahaa waynu xalay waynu tilmaano sheekhu laakiin qaabku u cabiray biyo loo qastay oo lagu talagalay in qoraxda loo dhigo qasadkaasi ma shardiba way ku kala aragti duwan yihiin culammada madhab qaarkood waxay leeyihiin waa shardi oo haddaan loo qastin oo qasadkaasi aanu jirin ee ay sideeda un ugu dhacday biyihii makruuh ma noqonaya xaggay ka eegeen waxay ka eegeen biyihii webiyada iyo biyihii badda iyo kuwii barkadaha ku jiray bada qoraxdii way ku dhacaysa laakiin maad ku tala gashay aduu mada u dhigan adigu dee umaad dhigin marka kuwaasina dee makruh maha qawlan waaxidan qawlan waaxidan biyihii berkadu qoraxibaha ku dhacdo hadday doonaan haba diiraane makruuh ma noqonayaan marka waxay yidhahdeen farqiga u dhaxeeya kuwan aad adigu dhigtay iyo kuwaas waa xaggaa qasadka laakiin waa la daciifiyey ariiqada oo ariiqada xooga badani waxa weeye ama ha loo qasta ama yaan loo qastina waa biyihii qoraxdu ku dhacda oo waaya kuwii barkaduna kuwaas way ka duwan yihiinoo biyahan la karaahiyeysanaya ee markay qoraxdu ku dhacda ay diirisay la karaahiyeysanaya waa biyihii ku jiray weel weelashan la tumo ah. waa in waxaani ay weel ku jiraan weelkaasina waa inuu yahay weelkan la garaaco waxyaalaha aan la garaacin sida maaragtay kuwa waxyaalahan dee dheehale iyo kuwan dharyaha iyo waxyaalahaas iyo maarata kuwaas ma soo gelayaan oo xataa hadday qorax kastaa ku dhacdo kuwaas mushkilad male laakiin weelkan jaandiga iyo waxa lamidkaa ah ka samaysa ee la tumayo kuwaa weeyaan waa la garaysinaya markaa barkadii dee meesha sooba geli maysooo weelkii la garaacayo iyadu da shaqo kumale markaa waxay waa in waxaan weel ku jiro weelkaasi waa inuu yahay weel weelkaa la tumo ah waa inaanu ahayn dahab iyo fido wa in biyihii ay kululaadeen waa in beledku beled kulul uu yahay waa in waa loo waa inaanay weli qaboobin hadday qaboobaan waad iska isticmaali karaysa karaahana ma jirayso waa inaanay qaboobin wa in waxaad u isticmaalaysaa uu jirka yahay haddaad dhar ku maydhayso nijaasoobay lama karaahiyeysanayo karaahadan xaggee laga qaatay imaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi walaa akrahu lmushamasa ilaa min qibali ibi uma rawى bsanadihi ilى cmar bn khaaab radi اllahu tacala canhu anahu kariha oo qaala inahu yuuriu lbaras imaam shaafici wuxuu yihi waxaan u karaahiy ma karaahiyeysanayo waxaan biyahan qoraxda loo dhigay xag caafimaad mooye si kale uma karaahiyeysanayo kadib marka xadiis buu wariyey ahar uu cumar bn khaaab ka warinayo min ariiq eh, shaykh ibn abi yaxya sheekh shaafici lagu haysto oo isagu uu yidhaahdo laa atahimuhu laakiin ragga kale ay meel daran kala dhaceen oo shuyuukhdiisii reer madiine ka mid ahaa ibn abi yaxya ibraahim ibn maxamed alaslami ayuu ka warinayay marka cumar bnu khaaab oo karaahiyeystay oo yirina barastaa laga qaadaa haddaba shaafici caafimaad ahaan buu u karaahiyeystay waxay asxaabtu isku khilaafeen karaahadani ma karaaha irshaadiyaba mise waa karaaha sharciya maadaama shaafici uu sidaa leey ma karaaha irshaadiyaba mise waa karaaha sharciya qaarkood waxay dhahan waa karaaha sharciya waana sida raafici iyo ay u dhigaan qolyaha qaarkood waana sida uu rajaxo ibnu salaax waa karaaha irshaadiya oo waa yani adiga dantaadunbaa laga eegayaa maaha xag shareeca maaha iyo hawaab iyo maarata arrimihii ma ah oo karaahadii la yaqaano ee maa yuhaabu calaa tarkihi walaa yucaaqabu calaa ficil ma aha oo halkan hawaab calaaqal lama leh taasi waa karaahadii sharciga ahayd waa karaaha irshaadiya waa adigay kuu dan tahay uwy ee arrintu arrin hawaab leh ma aha oo karaahada irshaadiya hiya alatii faa'iidatuha dunyawiya waa tii faa'iidaeedu faa'iide ay tahay ee aan sawaab calaaqa la lahayn waidaa tagayara almaau biyihii hadday isku bedelaan buu yihi bimukhaalatati aahirin yastagni almaau canhu biyihii hadday isku bedelaan kumilan oo ku milmay shay daahira oo yastagni almaau canhu biyuhu ay ka maarmayaan kazacfaraani dalika kazacfaraani waaba sida zacfaraanka iyo walushnaani caleentaa ushnaanka lam tajuzi ahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa ma banaanaanayso waa biyihii isku bedelay wax ku milmay waxaa ku milmay hadduu daahir yahay dee ma nijaasaynayo oo de isagii waa laba aahiroo kulmay isma nijaasaynayaan laakiin uhuuriyadii iyo wax aahirintii ayuu meesha ka saaray laakiin shuruud baa loo dhigaya waa in biyihii isbedeleen haddii waxaani ku milmay haddana aanu wax saamayna ku yeelanin biyuhu waa sidoodii waa inuu saameeyey xaggii dhadhanka xaggii urta xaggii midabka mid ahaan waa inuu saameeyey saamayntaasi weliba waxay yidhahdeen waa inay badan tahay haddii wax yar uun laga yar dareemay oo magacii aanu meesha ka baxayno waxaan waa biyo sidii un loo odhanayo dhib ma laakiin waxaa biyihii maaratay magacii diidaya in biyo lagu kaaftoom maxani waa maxay markii lagu yidhaa inaad waa biyo tiraa in lagu kaaftoomo wixii diidaya wey ead waa biyo saabuun leh waa biyo sonkor leh waa eh, biyo sharaab leh waa biyo sacfaraanle aad sidaa odhanayso waa biyo huruudle marka aad sidaa odhanayso weeyaan markan aanay markaa waxba daahirinayn waa in waxaan ku milmay uu yahay wax laga ilaalin karayo ay sahlanayd in laga ilaaliyo haddii waxaan uu yahay wax aan lagaba ilaalin karin de wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj oo xaaladaa iyada ah waa la saamaxaya caleentii geedaha ee laga yaaba inay marka dambe de iskaga milanto inta maarata googo'do oo markaa ay biyihii bedesho iyo meelihii ay biyuhu soo marayeen daadkii dee lama ilaalin karo markaa isagoo cawlaankiisaas ayaad ku weysaysanaysaa ood ku meedhanaysaa caadi weyn laakiin sacfaraankii de waad ka ilaalin karaysaa ushnaankii ushnaanku waa caleen ama geed way soogun jireen way gubi jireen kadibna way waxay biyahay markaa kushubi jireen oo sidii markaa saabuuntoo kale ayuu noqon jiray marka waa saabuntii u de la noqonay marka kaas lam tajuz ahaaratu biyo laguma ahaaro qaadan karay e daliilkiisuna waxa weeye waanzalnaa min asamaai maaan ahuuran maaan baa ilaahay yidhi kana maa ah waa maaun bisaabuun ama maaun bisukar ama maaun bilushmaan maaun bizacfaraan maa keliya ma aha wain tahayara bimaa laa yakhtaliu bihi hadduu isku wax aan ku milmayn ka duhni sida subagii walcuudu iyo qorigii ama looxiy wixii lamidka ahaa jaazat iطahaaratu bihi in lagu tahaaro qaataa way bannaanaan fii axadi alqowleyni laba qowl mid ahaan markaynu qaadanno waana ka rajaxan waxaa la leeyahay markaa dee biyihii wax kale kuma jiraan wax kaloo ku milmay ma jira waxaanaad ku tahaaro qaadaysa waa biyo keliya saameynta waxaan i saameeyeyna waa urtiisiyo u soo gudubtay uun oo wuu ka urayaa laakiin dee wixii wax ku milmay maahay waxaad isticmaalaysaa waa biyo keliya oo aan wax kale la socon dee markaa maaan baad isticmaashay maaun baad isticmaashayoo mulaqiisii wey kan kale wuxuu ka eegayaa xagga isbedelko wuxuu qiyaas qaadanayaa mukhaalidka marka mukhaalidkiiba markuu ku miro wixii ku milmayeyba markuu isla bedelaan biyuhu waa aan lagu dahaaro qaadan jirin kana waa la mid ayuu leeyahay culamada madaahibta kale oo dhamina qowlkaa muctamadkaa ah, ayay wada qaateen ibnu qudaami wadaadka xambaliga ahaa isagu waxaabuu idhaahdaa inay tahaaradu ay ku banaan tahay khilaafba kuma ogi laakin de ku jiraaba qowl shaaficiye laakiin xaggaas way dee rajaxaysaa in culamadii kalo in ay sidaa qabaan way sii xoojinaysaa qowlka muctamadka wa in waqaca hadduu ku dhaco fii maain biyo duuna alqullatayn laba qulladood ka yar minhu najaasatu fii maain markaa saasaa qoran laakiin fii maa bay ku fiican tahay sida ay leeyihiin qolyihii shuraaxda aan ka fiirinayay kolley iqliidka iyo baan ku arkayey waxa leeyihin halkaas inaan maa in loo akriyin baa fiican lakiin aniga maa in buu ii qoraya kolle nusakdan waxaan filay in bay wada qoray marka qolyihii hore dee makhtuudaadka imika makhtuudka haddaad u noqoto maa iyo ma on isku si baa loo qora marka makhtuudaadku wax badan kaa tari maayaan allahuma ilaa inaad madka ku aragtaa laga yaabaa mararka qaarkood lakiin hamsahani ma jiro makhtuudaadkeennii hore hamsahan dhulka yaallaa ma jiro lama qori jirin waa nuade nukadkiiba taa nukadku runtii waxaan isleeyahay waa nuskada ugu macquulsan najmu haaqibkii daaraminhaad ma lahay isaga fii maain bay qoraysa waay marka fii maa duuna lqullati waayo minhudanaan hadii kale meel qabsanayn bay yidhahdeen oo minhudanaa sheegaysa in waxaasi maa u yahay wain waqaca hadduu ku dhaco fii maa duuna alqulatayn laba quladood wixii ka hooseeya ee minhu biyihii mulaqa ahaaye minhu ee biyihii mulaqa ahaaye najaasatu haddii najaasa ay ku dhacdo najaasadaasoo laa yudrikuha darfu ishu aanay haleelayn lam tunajishu ma nijaasiinayso iyadana waynu soo aragnay daliilkeediina waynu tilmaanayo dee mashaqatulixtiraas baa meesha taa taasi waa ariiqo oo waxay leedahay lam tunajisu waa qowlan waaxida wa qiila waxaa la yihi tunajisuhu way nijaasaynaysaa qiyaasan calaa saa'iri najaasaati wey wa qiila waxaa la yihi fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira labada qowl waa kuwe de waa labada hore lagu soo sheegay marka waa haddaa muxuu soo celiyey baad soo oranaysaa waa saddex ariiqaa meeshan ku jira wey qolo waxay leedahay meeshan qowl keliya ku jiro waa la tunajis qolna waxay leedahay ma qowl keliya ku jiro waa tunajis qolna waxay labada qowlba way saxan yihiin oo labada qowlba waa laba qowloo jire hala kala rajaxa uu marka waxaana rajaxayaa laa tunajis waana sida ay culammadu u badan yihiin dad aada u kooban baaba laga sheegay imaam shaafici ibn almundir oo kale aan filaya lahaaba shaafici mooyaane cid kale oo tiri tunajis afwan isaga hadalkiisu ibnmud hadalkiisu wuxuu ku saabsanaa waa meytada laa nafsa laha saa'il halkaasay ku tilmaamay wain kaanat hadday tahay mimaa yudrikuha darfu wixii ishu ay qabanaysa hadday najaasadu tahay fain kaanat nusakda qaar halkaa nadarta ama nudirabaa qoran laakiin iyadana makhtuudaadkiina kuma jirto shuruuxda laftooda tacliiqadii iyo ibn alfirkaax iyo iqliidka laftiisa iyo tuxfatunabiha eh, iyo dhowr saasoo aan eegay kuma jiro halka nebi kuma jirto labada waktigood aan eegina kuma jiro wain kaana laakiin macnaaha mushkilad male laakiin lafdiga yani kitaabka musanifka inay ku jirtiyo inka xaqiijinteeda unbaa muhim wain kaanat mima yudrikuha arfu haddii ay tahay wax cishu ay qabanayso fain kaanat meytatan laa nafsa lahaa saa'ilatu hadday tahay bakti aan lahayn dhiig dareera nafsigu halkan waa dhiig nafs bimacnaa dam dhiiggaasoo saailatun dareeray lam tunajisu ma nijaasaynayso fii axadi اlqowleyni labada qawl mid ahaan marka la qaato wa huwa alaslaxu linnaasi waa ka dadka u fiican oo de waxaan inay iska ilaaliyaan baa ka ayaa adag daqsigii wuu ku dhacaya quraanshadii baa ku dhacaysa barbaradiibaa iskaga dhacaysa darxiyar baad ku arkaysaa marka qaarkood marka dadkii qowlka u munaasibka ee maslaxadoodu ku jirta waa kan watunajisuu fi laakhari qaarkoodna fi lqowl aakhar bay qoreen laakiin sana ayadan loo badanyay watunajisuu fi laakhari marka qowlka kale la eego waa nijaasaynaysaa buu wa huwa alqiyaasu kaa kale de waa sidii qiyaasku ahaayo waa biyo yar oo nijaasa ku dhacday biyo yaroo nijaasa ku dhacdayna dee way nijaasooba marka halkana qowl kaa hore culamadu u badan yihiin kaa horaana madhabka u rajaxan oo iyaduna de xadiiska aynu sheegnay xadiiskii maqlu dubaabka ayaa laga qaadanay wain kaana ayra dalika waxa ku dhacay wain kaana ayilwaaqicu sida kifaayatunabihu uu qoray laakiin waxaan filayaa wa in kaanat buu qoray wain kaanat ayra dalika min anajaasaati najasathu wuu qoray makhtuudaadkana kuma arkeen shuraxda intaa ka arkeen sidanay qoranunbaa ku qora wain kaana ayra daalika ay wain kaana alwaaqic waxaan ku dhacay biyuhu hadduu yahay hayra daalika wax aan waxaa ahayn oo min anajaasaati najaasooyinkii kale ah najasahu biyahaaya wuu nijaasaynayaa waxaana markaa laga qaatay xadiidkii qolatayn wain kaana almaau qulatayni biyuhu hadday qulatayn yihiin walam yatagayar biyaha qulataynkii aanay isbedelin najaasana ku dhacday fa huwa aahirun aahirun xataa hadday doonto najaasada ha dhex fadhido barked baa maaratay bakti ku dhacay baktigii waad arkiisa u dhexya lakiin biyihii waxbana kama urayaan isbedel lama jiro waa isticmaalaysa mar hadday qulatan yihiin miyaad ka fogaanaysaa waxba khasab maaha agteedaad ka darsanaysa hadaa doonto aanad adigu ka khashaafayn baktiba halkaa u dhow hadaanu isbedelin haddii intaa u dhow ay isbedeshay intaa isbedesho waad ka fogaanaysa inta kale waa inay qulatayn tahay intaa kale qulataynka aad markaa ka darsanaysa wain taayara hadduu isbedelay biyu markaa dee hadday isbedeleen ba af soomaaliga noqonaya laakiin dee almaagii baa afcalay mudaka wain taayara biyi hadday isbedeleen fahuwa najisun waa biyo nijaasa kuwaas waa ijmac qulataynkii markaa sheekh qiyaastoodii inoogu sheegin waxay markaa culamadu leeyihin waa shan boqol oo rodol oo baqdaadi rodolka baqdaadiga ihina waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo afar subuc afarta subucna haddaad xisaabta maanta u bedesho waxay noqonaysaa boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic toddobiyo konton dirham boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic toddobi iyo konton dirham weyn dirhamkiina waa laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan garaam intaasaad isku garaacaysaayo boqol iyo koob iyo sagaashan baa kuu soo baxaysa taasaynu markii dambe rajahay haddaynu tii diraacyada qaadano sidan hadda najmulhaaqibku uu qorayo ilaa boqol iyo shan iyo labaatan litir baa soo baxay ilaa boqol iyo shan iyo ayaa soo baxay oo wuxuu leeyahay waa diraac iyo rubuc dhinac walba waliba diraacuna waa diraacul'aadami buu leeyay diraacul'aadamiguna waa shibraani waa laba taako taakaduna waa labaatan sentimitr afartan sentimitr buu markaa diraaci noqonaya rubuciina dee toban sentimitr buu noqonaya toban markaa markaad afartankii ku darto konton buu noqonaya konton maaragtay dharar iyo ballac iyo jooga buu noqonay markaa konton baad konton ku dhufan waxaa kaaga soo baxaya laba kun iyo shan boqol soo ma haddana konton kalaad kusii dhufan boqol iyo shan iyo labaatan kun ayay noqonaysaa deetana dawaa intaasoo mililitir bay noqonaysaa kolkaad markaa u bedesho boqoliyo shan labaatan litir baa markaa meesha ka soo baxay laakiin waxaa laga yaabaa bal diraaca ay yidhahdeen waa diraacu aadami in diraacii kale diraacu najaarka uu yahay tan rodoladaa ka daqiiqsan mar hadday shan boqoloo rodol yidhaahdeen rodolkiina inta dirhame uu yahay laynoo sheegay dirhamkiina sida aynu sheegnay uu laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan yahay intaa markaad isku garaacdo boqol iyo koob iyo sagaashan Eh, litir oo dhadhow ayaa kuu soo baxaysa fain zaala tagayuruhu binafsihi haddii haddaba isbedelkii biyahaasi uu meesha ka baxo iski uu u zuuro aw bimaa-in ama biyo kale oo lagu daray uu ku zuuro dahura biyahaasi daahir bay noqdeen wain zaala bituraabi haddii ciid uu ku zuuro oo ciid lagu shubana fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa anahu yadhuru buu kooda sixada badani waa in uu daahir noqonayo saas ayuu shaykhu raximah اllahu tacaala uu yiri lakin inagu maaa maxaa muctamada cagsi oo waxay leeyihin ciiddu way qarinaysaa waa saatir masaladaba ishkaal buu ku keenay firkaaha iqliidka masalada ishkaal baaba ku jira wey suuraynteedu oo ciiddii markii biyaha lagu biyihiioo nijaasaysan oo bedelan marka ciiddii lagu shubo buu yihi lafteedii lafteediibaba nijaasoobaysa ile biyo nijaasay ku dhacday haddii haddaba biyihii deetana ay isbedelkoodii uu meesha ka baxo oo sidii ciidda ay isla bedelaan oo ciiddii isbedel ay ku keento dee najaaso hore oo bedesho dambe oo bedesho uga dambaysaa wuu yihi qowlkan tahiraaddu xaguu ka soo baxayaa wu biyo najaaso ku bedelna unbaa iminkana najaaso kale isku bedele qowlkan odhanaya daahir bay noqon karaan biyahani xagu ka soo baxayaa wu haddii laleeyahay ciidda waxaa lagu shubay iyagoo isbedel isbedelkii uu ka maaragtay uu ka zuulayna ciiddu biyo daahirunbaa way ku dhacday halkee iyadana uga timi marka adoo ishkaal noocaasu keenay wuxuu yihi markaa dadkii jamac markaan u sheegeen dadkii qaarna way qireenoo wallahi munsifiinta waxay yidhahdeen bu ishkaalkaasi waa jira kuwii kale muka qaarna koodna way mukaabareeyeen bu meshan ishkaal kuma jira bay yidhahdeen waa ka akri doontaan insha allahu tacaala iqliidka inaga niri internetka waa laga helaya iqliidka iska soo dejista sidoo kale tacliiqadii inankiisa iyada lafteeduna iyadoo maktuub ayaa helaysa waqaala fi lqadiimi imaam shaafici wuxuu ku yihi qowlka qadiimkaa in kaana almaau jaariyan haddii biyuhu ay yihiin biyo dareeraya oo soconaya lam yanjus biyahaas nijaasoobi maayaan ilaa bitaqayuri inay isbedelaan mooyaane wax kale ku nijaasoobi maayaan qadiimkaa sidaa yidhi wuxuu ka eegayaa biyahan soconaya awood bay leeyihin maadaamay inay isbedelaan mooyaane laakiin jadiidku wuxuu leey waa isku mid uno idaa balaga almaau qulatayn halkaasuu buu ka eegay ya insala bilmiski meel idinku qoran nuskadee qoraysa taha nukadka nuskda kale ma qoraya ma qorayaan kuwa kale ya nukadka ma waxaa nukadka mi qoraya iskaga xafidaya haraxay malaha kasoo kasoo gooya mararka qaarkood bay mushkiladaasaa jirta kutubta marka kitabka sharxu la daabacan yahay cibaaro laga yaaba inay sharaxa ku jirtay mararka qaarkood matnigii keenay waqaala fi lqadiimi in kaana almaau jaariyan lam yanjus ila bitaqayuri saasuu markaa qadiimku uu yihi jadiidkuna xadiidka daahirkiisa ayuu qaadanayaa marka de biyaha ay nijaasadu ku dhacdo ilan biyihii soconayey nijaasadii markay dul intaa najaasada dul maraysaa la eegayaa mar walba hadday qullatayn ka badan tahay biyahaas dee waxba hadday isbedelaan mooyaan haddii kale nijaasoobi maayaan haddii ay qullatayn ka yar marba inta nijaasada dul socotaana in kasta oo nijaasadii soo gaadhaaba saasay ku nijaasoobi biyo qayb kastoo soo gaadhaaba qayb kastoo soo gaadhaaba deetana intaa isdaba yaacayaan waxaa nijaasada dhaafay o wada nijaas hadday doontaan boqol qulladood ha noqdaan soo arki maysi nijaasadii halkaasay taallaa meel bay saa u taallaa daadkiibaa socda waxaynu eegeynaa najaasada mar walba inta ku beegani qulatayn ma tahay hadday qulatayn tahay isbedel un baynu ka eegi haddii inta najaasada mar kastaba dul maraysa ee ku beegani ay qulatayn ka yar tahay maxaad odhanaysaa intaa nijaasada dhaaftay ee dul martay oo dhami waa wada maxay waa nijaas oo miyaan la eegayn inay qulatayn gaadheen marka la isku daray iyo in kale meel lama eegayo waxay yidhahdeen biyahan way is eryanayaan markaa isma wax isma tarayaan intii soo dulmartay ee nijaasowday taa ka horeyse sii cararaysaa waxba uma tarayso ta ka dambayse aan weli soo gaadhin aan iyadii maaragtay meel la fadhiisanina waxba uma tarayso oo tan ka dambaysaana way way eryanaysaa baa ta ka horeysana iyadaa eryanayso aan weli gaadhin qayb waliba markay deetana waxay yidhahdeen meel ku istaagaan ay isku soo noqdaanay markaa meel istaagaan hadday qulatay markaa iyo wax ka badan ay noqdaan markaasay hal mar wada daahir isu bedelayaan ilaa ay istaagaan marka intaa ay ordayaan ibnu suraj markaa halkan wuxuu yihi lanaa maaun alfu qullati wayanjusu bigayri tagayur waxaynu leenahay buu yihi oo madhabkeenna ku jira biyo kun quladood hadday doonaan ah oo haddana nijaasa iyagoon isbedelin waa kuwe waa kuwa iseryanay marka waxay hahdeen kullu jirya jirya baa la hahda inta kolba dul maraysa nijaasada kullu jiryatin aalibatun limaa amaamaha haaribatun mimaa khalfaha jiryad waliba tan ka horeysana way eryanaysaa oo iyadaa tanna way ka rooreysa markaa dee tanna wax ma taraysa tanna wax ma tarayso markay laakiin isu soo noqdaan ay isu soo joogsadaan markaasay daahir isu bedelayen wamaa tuطhira bihi wixii lagaga طahaaro qaatay min xadaثin xada fahuwa aahir aahir wey kaas biihii lagaga طahaaro qaatay xada waa aahir oo nijaas maaha waad ku weyse qaadatay adigoon weyse qabin janaabaad iskaga maydhay biyahaasi ma nijaasoobaya waa aahir laakiin ayru muahirin waxbase ma aahirinayaan wii dambe hal mar bay wax aahiriyeen mar labaad waxba aahirin maayaan fii ahari qowleyni labada qowl ee masalada ku jira kooda xooga badan weyn markaa xalay baynu tilmaamay labada qowl mid walba dhinacuu eegayo oo kale waxbay aahirinayaan waxaaba laysku haystaa qowl jira ma yahay oo shaafici yidhi waayo waxaa soo wariyey ciisa bnu cabaan wadaad la yidhayo xanafi oo shaafici markaa dee kollay soo gaadhay oo de ciraaq ku soo gaadhay laakiin xanafi ah ayaa yidhi shaafici saasuu yidhi biyaha mustacmalka waxbay daahiriyaan laakiin cid culamadii madhabkee maaragtay oo markaa shaafici arrintaa waan ka maqlay tiraahda lama haye baa la marka waxay yidhahdeen waa nin mukhaalifa oon horta madhabkii de ah, maarata raggiisii ahayn wax aan madabkii lagu garanayna soo wariyey markaa qaarkood waxay yidhahdeen qowlkaasi wax jiraba maaha lama maaratay qowl lagama dhigayo qowl jir waxay yidhahdeen abu sawr oo raggii shaafici ka warin jiray qadiimka ah, ayaa isagu wuxuu soo guuriyey inuu shaafici ka istaagay mustacmalku waxma daahireen mustaxma daahir u ka aamusay markaa waxay yidhahdeen malaha ka aamuskaasuu ciise bnu abaan mooday inuu shaafici leeyahay waxbuu aahiriya meesha tawaqufbaa ku jire qowlkani maba jiraba qolati wuu jira haddaynu ana waxaa lagu tawjiihinayaa ahuuranta ayaa waxaa laga qaadanayaa in ay wax daahirin badan yihiinoo yani markaa ay de in fara badan wax daahirinayaan biyahan marka hal mar markii lagu dahaaro qaatay mar labaad baa lagu dahaaro qaadan karaya mar saddexaad oo waa facuulkii markaa siiqatu mubaalaqada ayaa laga qaadanayaa bay kan kalena de waynagi sheegnay oo waxa weyaan saxaabadu inaanay ururin jirin tu kale kaba si culus bay sheegeenoo ibnu surayj kitaabkiisan alwadaa'ic uu ku tilmaamay oo uu leeyahay waxaa lagu ijmaacsan yahay hadduu qofku biyo yar oo kooban haysto oo weysada u wada gaadhay inaan lagu waajibinaynin inuu intuu saxani wax hoos dhigo horta wejigii ku maydho haddana isla iyagii uun gacmaha ku maydho haddana isla iyagii madaxa ku masaxdo haddana isla iyagii ila waa la samayn karaa maan la samayn karin de hadday wax daahirinayaan baa la yidhi ninkani isagoo biyo ku dahaaro qaadan karaya lama yidhaahdeen waa inta midku maydho iska daadiso iska gebagebayso nin biyo haystaa la yidhahdaa iska daadiyo gebagebayso waana lagu ijmaacsan yahay buu yidhi inaan qofkaa la odhanaynin biyahan wax hoos dhigo xubnahoo dhan ku wada mayl iyaga marka taasi waxay tusisay buu yidhi biyihii marka hal mar la isticmaalo inaan dib loo isticmaalaynin fain balaga qulatayn hadday biyihii qulatayn gaadhaan jaazat اطahaaraةu bihi in lagu طahaaro qaataa way banaanaan waqiila laa tajuuzu maya ma banaanana waa la yihi iyadana waynu sheegnayo qoladaa laa tajuuzuni dee waxay lehin awooddii baa laga saxbiyey marka inay qulatayn gaadhaan waxba soo kordhin mayso halkan ibnulfirkaax tacliiqadiisa wuxuu kaga waramaa qaacidada ah aلطaariu fi اdawaab hal yunaزlu manzilaة اlmuqaaribi fi اlibtidaa waxaa dib ka yimid wax bilowgii jiray ma laga dhigaa mise lagama dhigayo furuucda madhabkuna way ku kala duwan tahay afar qaybood buu u qaybinayaa waad ka eegi doontaan insha allahu tacala masaladanaa ku imanayso halkan waxaa laysla yahay biyihiioo qullatayn dhan haddaad janaabo kaga meedhato foosta dhan baad ku dhex dhacday markaasaad niyootay janaabadii ood ood buustay oo adnana waad ka soo baxay dee waa foosta oo waxay yidhaahdeen si kastoo toban hadday ku maydhaan oo mid waliba u quusagu waa tahuurkeegi maxaa yeelay markii la isticmaaliyay bay qullatayn ahaayeen oo kasradu waa muqaarina bilowgii bay jirtay kol hadday bilowgii jirtay isticmaalkani waxba kama taray taas waa laisla waafaqsanya laakiin ta la isku rashaxa weeye biyihii oo yar markaad isticmaasho ee xukmulisticmaal ay yeeshaan in kale oo haddana qofka la isticmaalay iyo in kale oo la isticmaalay wixii marka laisku daro ma noqonayaan sidii kuwo marka horeba qulatayn ahaayo addaari'u waxaan dib ka soo kordhay oo ah inay qulatayn gaadheen hal yunazalu madaari'u fi dawaan waa waxaan dib ka yimid hal yunazalu mansilata almuqaarini fi libtidaa ma laga dhigayaa sidii wax bilowgii horeba jiray oo kale weeyaan baab اlaaniya weelkii iyo axkaamtoodii ayuu halkan ka gelayaa markaa shaxdaynu si yaroo deg dega u dulmari kadibna cibaarada musanifka raximah اllahu tacaala ayaynu u soo noqon weelka waxaa laga eegayaa saddex dhinac dhinaca koobaad xagga isticmaalka weelka guud ahaan maxaa laga isticmaalaya maxaanse laga isticmaalay maxay banaantahay weelka ay bannaan tahay in la isticmaalo waakee weelka aanaysa banaanayn waake waxaa kale oo laga eegayaa weelkii lagu ragcay wax aan sidiisa u bannaanayn isagana xukunkiisu muxuu noqonaya xagga saddexaad ee laga eego waa marka la kala garan waayo weel biyo nijaasii ku jireen iyo weel biyo daahiri ku jireen bal sida la yeeli qaybta koobaad ayaynu caawa insha allahu taala eegi doonaa wuxuu yihi aqsaamuha yani aqsaam alaaniya weelku qeybaha ay kala leeyihiin waa weelka caadiga la sameeyey markaynu eegno waxaan laga sameeyey ama waa weel daahira oo wax daahira laga sameeyey ama waa weel nijaasa weelka nijaastaa maxaa ka mid a ah? foolmaroodiga oo kale hadii wax laga sameeyo ha ama lafo maaratay bakti neef baktiyi madaxiisii oo kale wax laga sameeyo muxuu noqonayaa de waa weel nijaas ama harag shay neef baktiyo aan la magdiin ama ay iyo doofaar haragoodi inta la magdiyey yay ku daahiroobayaan kuma daahiroobayaan inta la magdiyey deetana qarbad laga samaysto waa weel laakiin waa weel maxaya waa weel nijaas weelna waa weel daahiraho dee wax daahira laga sameeyey sida kaa dhagaxaanta caadigaa laga samaynayo iyo wixii la midka ah haddaba weelkii nijaasta ahaa ee nijaasta laga sameeyey waxay yidhaahdeen waxaa la eegayaa maxaad ku isticmaashay ma wax qallalan baad ku shubatay mise wax qoyan wax qoyan inaad ku shubato lama ogola oo de kaa nijaasaynaya harag bakti oo aan foolbaroodiga wixii laga sameeyey ilan magdibna male foolkii waa laf laftiina waa lafta dee nijaasoode de najisulcaynka marka waxyaalo qalalan waad iskaga guran karta caajka laakiin wax qoyan kuma shuban karaysi sida caano iyo wixii lamidka ah kaa nijaasiin wixii qalala waa lagu ogoli weelkii daahirka ahaa u kaalay laba u kala baxaya dahab iyo fido qalib bay soomaalidu tiraahdaa in laga sameeyey iyo in wax kale laga sameeyey haddii dahab iyo fido mid ahaan weelkan laga sameeyey in la isticmaalaa waa xaaraam oo axaadiista nabiga aleyhi salaatu wasalaam baa diiday in la isticmaala wa xaaraan bay isweydiiyeen haddaan la isticmaalayne guriga una iska oolayaan kubaayado dahbe ah iyo kuwa fidaa ah iyo kiliya iyo guriga iska yaal laakiin ma isticmaashin itikaad baa la ydhaahda ma banaantaha laba waji baa ku sugan qaar waxay yidhaahdeen way iska banaan tahay mar haddaanad isticmaalin xadiidku dee shurbi ku soo arooray cabitaanki u diiday cabitaankiina waxa looga qiyaas qaatay isticmaalladii kale marka hadday iska yaallaan dababad isticmaalina waa iska caadi muctamadku laakiin wuxu le waa xaaraan maxaa yeelay de waxaa halkaa yaalla lagama aaminaha mar uun inaad isticmaasho isticmaalka waxaa ka mid a ah inaad qalin ku dhex ridato isticmaalka waxaa ka ah inaad qalin ku dhex ridato ama shay aad maaragtay mar uun waxyar aad ku qabsato ayaa isticmaalkii xaaraantaa noqonaya marka itiqaadkii waa xaaraanba kaasi waa dahabkiiyo fidadii rag iyo dumarba waa ka xaaraan wixii aan ahayn dahab iyo fido waxaa loo kala qaadayaa wax macdan qaaliya ka samaysan iyo waxaan macdan qaaliya ka samaysnayn wixii aan macdan qaaliya ka samaysnayn waa iska xalaal jaandiyadii iyo wixii lamidka ah wixii laakiin macdan qaaliya ka samaysan khilaaf baa ku jira madhabka dhexdiisa laba qowla qowl wuxuu leey waa xaaraan oo dahabkiiyo fidadiiba way qiyaas qaadanay sida saxdee laakiin rajaxan muctamadkii waa inay iska xalaal tahayoo dee nahyigu dahabkiiyo fidaduba ku soo arooray kuwan kuwuu soo arooray wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala baabulaaniyati weelka baabkiisii weeyi kan alaaniya markaa waa jamcu inaa inaana waa weel aaniya markaa waa weelasha aaniyana waa lasii jamciya awaani baa lagu sii jamciya tajuusu waxa bannaan alطahaaratu in laga طahaaro qaato min kulli inaa'in طaahirin weel kasta oo طaahira ilaa ma tukida wixii laga samaystay mooyaane min dahabin dahab aw fidatin amba fido laga isticmaalay laga sameeyey fainahu kaa dahabkee fidada laga sameeyey yaxrumu waxaa xaaraana isticmaaluhu fi ahaarati wa hayriha in loo adeegsado ku ahaaro qaadasho iyo wax kalaba in tuطhira minhu haddii laga ahaaro qaato saxa ahaaratu weysadii way ansaxaysa laakiin waa dambaabta wahal yajuusu miyay bannaan tahay itikaaduhu in la yeesho la kaydsado guriga la dhigto fiihi wajhaani laba wajhi ayaa ku suganoo midna uu leeyahay way iska banaantay kor haddaan la isticmaalay ka muctamadkuna uu leeyahay ma banaano waxaan laga aaminhay in la isticmaalo wama tukida waalkii laga samaystay min bilawrin macdanta kristaalka ma bilawrka waa wax dhagxanta ad marka quralaha laga sameeyo aw yaaquutin ama yaaquudka laga sameeyey qaaliga ah fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan adharuhumaa kooda xooga badani annahu laa yaxrumu waa inaanu xaaraan noqonayni wuxu uhi sheekhu waxaa bannaan in laga dahaaro qaato weel kastaoo daahira maxaa meesha ku baxay weelkii nijaasta ah weelkii nijaasta ahaa dee lama ogola inaad ka dahaaro qaato ilan biyihii markaad ku shubto biyihii hadday yar yihiin hadday qullatan yihiin dhibaato malaha weelkii markaa daahirka ahaa waxaa laga soo reebay dahabkiiyo fidadii iyaga ma banaana inaad ka dahaaro qaadato iyo inaad si kale u isticmaashaa toona haddii waxay yidhahdeen weel dahaba ama fidaa uu wax kuugu jiraa maxaad samaynaysaa raashinbaa ku jira qaar baa dabaabayoo kugugu riday adna raashinkii baad u baahanta inaad ka cunto lama ogola maxaad samaynaysaa waxay yidhaahdeen meel kale aad kaga ridaysaa horta kadib aad meeshaa kale ka cunaysa laakiin halkan kama cunaysid oo kama isticmaalaysid nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxu la tashrabuu fi aaniyati الdahabi wاlfidati walaa taأkuluu fi صxaafiha fainaha lahum fi اdunya wlakum fi اlaakhirati mutafaqu caleyh min xadiidi xudayfata bn yamaan radi allahu tacala canhu fi xadiidi umi salma aladii yashrabu fi inaai اlfidati inama yujarjiru fii baطnihi naara jahanam markaa ha ku ha ku cabina weelka dahabka iyo fidada xeeryaheedana waxa ku cunina gaaladaale ifka inana aakhiraan leenahay buui nabigu calayhi salaatu wasalaam marka cuniddii iyo cabidii baa la sheegay waxay culammadu yidhaahdeen waa labadii isticmaalee ugu muhiimsanaa sheegidooda waxaa ku sugan tambiihun calaa saa'ir اlisticmaalaat ku baraarujin lagu baraarujinayo isticmaalaadkii kale oo dhan markaa in la isticmaalo lama ogola fainahu yaxrumu saasuu ku leeyay markaa isticmaalu fi ahaarati iyo wagayriha haddii haddaba laga weyse qaato weysadii ma asaxaysa weysadii waa asaxaysa oo maxay u asaxday dee isticmaalku waa ka soo shubashadii aad ka soo shubanaysa ahaaradiina waa biyihii aad gacanta ku maydha ama aad wejiga ku maydho biyahani markaad wejiga ku maydhaysay maxay ahaayeen biyo tahuurade markaa dembigii iyo way kala duwan yihiin iyo weysadii iyo weysadii hadda waa biyaha dahuurka ee wejiga maraya gacanta maraya halkan maraya ee markaa raafica isticmaalkiina waa kasoo shubashadii iyo kasoo darsigii iyo taasoo dee waa laba arrimood oo kala duwan sidaa daraaddeed waa dambaabtay laakiin waa asaxaysaa weysadii wahal yajuusu itikaaduhu fiihi wajhaan laba weji baa ku sugan waxay kala eegayaan xadiidku laa tashrabu iyo walaa marka isticmaalkiiba halkaa laga fahmay samaysashadii iyo dhigashadii de isticmaal maaha bay leeyihin qolada banaynaysaa muctamadkuna wuxuu leeyahay yaana isticmaal noqonina waxay ku gaadhsiinaysaa isticmaalkii wama tukida min bilawrin aw yaaquutin fa fiihi qowlaani halkanna waxaa iyagana khilaafkeeda uu ka soo baxayaa nahyigan dahabkiiyo fidada laysu diiday ma waxaa laynoogu diidayaa linafaasatihima waxaani dahabkiiyo fidadu maadaama ay qaali yihiin oo wax qaaliya ay yihiin miyaa cilada iyo sababta lainoogu diiday mise waa wax kale haddii la yidhaahdo ciladu waa linafaasatihima inay waxaani nafiis yihiin oo wax qaaliya ay yihiin dee waxaa la helayaa macdantii kuwa kama sii qaalisan markaa dee xaaraan bay noqonaysaa iyadii haddii la yidhaahdo mayane waa likownihimaa dahaban wa fidatan waa in waxaani ay yihiin dahab iyo fido oo dahabnimada lafteeda iyo fidada la diidayayo dee dahabka iyo fidadii lacag ahaan baa loo isticmaali jiray in markaa cidhiiri la geliyo weel laga samayso deetana dadka lacagtii ay ku yaraato iyo waxaa lamidkaabaa loo diidaya ama kasru quluubi alfuqaraa fuqarada oo quluubtoodu ay jabayso baa loo diidayey waxay yidhahdeen way banaan tahayoo fuqaradii waxaan kala maba garanayaanba waxaa si u yar dhaldhalaal laga yaabaayo laakiin dahabkiiyo fidada way yaqaanaano ninka weelka dahabkaa samaystay waxoogaa way yar niyadjabba iyaga ku imanaya laakiin waxaan kale yaaquudka ka samaysanaya wixii lamidkaa ah, iyagu maba garanayaanoo ma dareemayaan baa la yidhi taasaana markaa eh, rajaxanoo eh, mar haddii naskuu labadaa ku soo arooray ay muuqatana eh, in ay suuragal tahay in nasku halkaa uu ku soo arooray uu gaar ku yahayoo ciladu ay tahay dahabnimada lafteeda iyo fidanimada lafteeda oo iskibrinta iyo khuyalaagina uu ku jiro waxyaalihii kale la mid noqon maayaan haadaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah aclam